alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah alkalaamu clى mustadraki اlxaakimi wa صaxiix bni khusaymata wa صaxiix bni xibaan waxaan saa ka bilownay aqsaamu اlkhabari bاctibaari quwatihi wa dacfihi khabarkii waa la qeybiyey xagga quwada iyo dacfiga marka laga hadlaayo ilan biictibaari duruqihi wa cadadihi waa ka soo baxnay marka xagga duruqdiisa iyo cadadkiisa laga hadlo mutawaatir iyo axaad huma axaadii mashhuurun wacaziizun wagariib ila akhiri waan ka soo baxnay kadib waxaan bilownay khabarkii ama xadiidkii haddana la qeybiyey beyna qawiyin wa daciifin loo qeybiyey xadiid qawi ah iyo mid daciifa ah ama waxaan dhehaynaa bayna maqbuulin wa marduud maqbuul iyo marduud baa loo qeybiyey maqbuulkii waa la qeybiyey waxaa loo qeybiyey laba waaweyn oo ra-iisi ah maxay yihiin saxiixun lidaatihi wa xasanun ama saxiixun wa xasanun iskaba dhibo huma mid walbaba wuxuu yeeshay laba farac saxiixi muxuu yeeshay lidaatihi iyo ligayrihi xasankiina lidaatihi iyo ligayrihi waxaan saa ka soo baxnay markaa saxiixu lidaatihii baan kusoo jiray kadib waxaa la galay kutubta saxiixa laga alifay mujaradka ah kitaabka ugu horeeyey waxaa la yidhi waa saxiixu albukhaari uma uma muslim labadooda talaqat ilummatu bilqabuul <clears throat> labadooda marka bukhaari baa sii horeeya sida raajixana sidaas weeye kadib baa waxaan ka hadalnay soo maray inay jiraan kutub isku laasimisay saxaaba oo dhowr ah oo inay kutub axaadiis saxiixa ay keeni doonaan saddexdaas marka kitaab baa halka ka gelaynaa alkalaamu ka hadal buu ku saabsan yahay calaa mustadraki alxaakimi alimaamu xaakim raximahu اllah mustadrakiisa laga hadlaayo wa saxiix ibnu khuseymatana waa laga hadlayaa kitaabka la yihah saxiix ibnu khuseyma ibnu khuseyma saxiixiisi wa saxiix ibni xibaan ibnu xibaan saxiixiisina waa laga hadlaya saddexdaas kitaabba waa kutub saxiixa raggii alifay waxay u alifeen inay saxiixun soo aroorin doonaan laakiin ma u suurowday mise ooma suuroobin maya sida bukhaari iyo muslim ay ugu suurowday uguma wada suuroobin saxiix iyo xasan iyo daciifa waa la helay <clears throat> laakiin saddexdaa kitaab iyo manhajka ragga wariyey ragga iskale baa laga hadli doonaa iyo siday kala yihiin maraatibta alif waxaa u horeeya mustadraku lxaakim xaakim mustadragiis abu cabdilaahi moxamed ibnu cabdilaahi alxaakim inaysaburi min kibaari اlmuxadithiina wa min asxaabi asixaax buu ka mid yahy ninka asaga abu cabdilaahi moxamed binu cabdillahi baa la yihahdaa annaysaburi huwa kitaabkiisa mustadraga la yihaahdana istidraaggu waa ka daba dabatag bukhaariga muslim oo saxiix baan kutubtaanada ku keenaynaa yidhi ama waxaan saxiixayn ma keenayna yiri bay ka dabatageen yuu ka daba tegey oo yidhi xadiis shardigaas bukhaariga muslim laga helay oo aynan la imaanin baan ayana keeni buu yiri <clears throat> asagana waa laga daba tegay ninkii ladhaha dhahabi ayaa ka daba tegey huwa kitaabkaasi kitaabun bakmun wa kitaab weyn min kutub اlxadiiث kutub اlxadiiث buuna ka mid yahay dakara wuxuu sheegay mualifuhu kitaabka ninka alifay oo imaamka hadda aan ah sheegnay abu cabdilaahi moxamed bin cabdilaahi naysaburi ah wuxuu kitaabka ku dhex sheegay alaxaadiiث asaxiixati axaadiisa saxiixada allatii axaadiistaasoo calaa shardi shaykhayn labada sheekh shardigooda waafaqsan bukhaari iyo muslim shuruuddii ay u shardisteen inay ruwaadooda laga helo siuu xadiidku saxiix u noqdo shuruudda ayaga ah ragga laga helay ama axaadiista laga helay ayuu soo aruuriyey ah, axaadiise saxiixati buu soo aruuriyey allatii calaa shardi shaykhayn waafaqsan oo mase calaa shardi waa midkood shardigiibuu waafaqsan yahay shardi bukhaari ama shardi muslim oo walam yukharijaaha ayna soo saarin bukhaariiyo muslimna shardigoodina waa laga helay maca dalika bukhaarina muuna kitaabkiisa usoo saarin muslimna kitabkiisa kuma soo saarin waa ka tageen <clears throat> kuwii buu ka daba tegey marka xaakim kuwii buu ka daba tegey kamaa dakara siduu u sheegayba alaxaadiida saxiixati axaadiis saxiixana waa sheegay cindahu agtiisa saxiix ku ah axaadiis agtiisa saxiixa ku ah oo uus yiri qawaacidaydii iyo shuruudaydii waa laga helay oo u arkay inay saxiix isaguna waa keenay wain lam takun yaynan ahaaninba midan dambe calaa shardi waaxidin mid shuruudiis oo minhumaa bukhaariy muslim ka mida ah. walow bukhaariy muslim ayaa shuruuddooda laga heline axaadiis saxiixaa shardigii bukhaariya muslim mayna soo gelin sax laakiin iyaguna waa saxiixo shuruuddii xadiidka uu saxiix ku noqon laha waa laga helay nacam soo maarti laba qaybood wey marka wuxuu keenay axaadiis bukhaari iyo muslim shuruuddooda laga helay ko axaadiis saxiixa saxiixaa laakiin shuruuddii bukhaari muslim aan waafaqsaneyn ayadana waa soo arooriyey mucabiran asagoo ku cabiraya markuu sheegaayo canhaa axaadiista noocaas ee saxiixada biannahaa saxiixat lisnaadi inay tahay buu ka cabirayaa oo wuxuu leeyahay saxiixu lisnaad ma dhahayo calaa shardi bukhaari wa muslim walam yukharijaah muslim iyo bukhaari shardigoodii baa laga helay mayna soo saarin buu kuwa kala dhihi kuwa kale wuxuu dhihi bukhaari muslim shardigoodi baa laga helayo mayna soo saarin laakiin kuwo kale oo bukhaari muslim shuruuddana waa lakin saxiixa markuu sheegay wuxuu dhihi saxiixat lisnaad ayuu leehay sanadkiis waa saxiix mucabiran wuxuu cabiraya canhaa axaadiistaasi uu saxiix inay tahay u arko biannaha saxiixat lisnaad inay tahay buu ka cabirayaa wa rubama dakara waxaa dhacda inuu sheego bacd alaxaadiidi axaadiid qaarkeed allatii lam tasixa aan asixin axaadiid aan asixinna mararka qaar waa sheegi kitaabka waa ku dhex sheegayaa laakinahu nabaha waa cadaynaya calayhaa axaadiista ayada daciifadayn saxiix ahayn wuu baraarujin intuu sheego wuxuu leey xadiidkan waaba daciif inuu daciif yahay inuu sheego oo ku cadeeyuuna u keenay intaas saddexdaa qaybood marka u qeybiyey wa huwa laakiin qaar waxaa jirta uu leeyahay shard bukhaari baa laga helay ama saxiixu lisnaad wamaca dalika daciifan waa la helay wa huwa mutasaahilun imaamu xaakim waa mutasaahil fi taصxiixi buu mutasaahil ku yahay xagga saxiix yeelidda af iska fududanaya saxiix bu iska leh qof laga yaababa in laga helay sabab dacfi ah ama xadiid sanadkiisa laga helay asbaabu dacfi ilan sababta dacfiga keenta midna raawiga u noqon midna matniga u noqon midna raawiga u noqonaysa werina xadiidka sanadka midna matniga u noqoni marka xadiid laga yaabay inuu daciif yahay oo sanadkiisa dacfi laga yala matnigiisa dacfi keenay ayuu iska saxyeeli mutasaahil wey culamauljarxina saddex qaybood baa loo qaybiyaa qolo waxaa la yihahdaa mutasaahiliin kuwana mutawasiطiin kuwana waxaa la dhahaa mutashadidiin baa la dhahaa mutasaahiluuna wa mutawasituuna wa mutashadiduun wey kuwa tashadudayaan oo aad bay u ka adag yihiin xagga tadciifkana sidoo kale wey xagga tadciifkana kuwa way sahlayaan kuwa dhedhe kuwa mutashadid bay ku yihiin nin baa wuxuu leeyahay hebel waa daciif oo maxaad ku daciifisay asagoo faraskiisa erya arkay bu yiri faraskiisi oo faras leeriya madambiba wax rag loo daciifiyaa marka yacni qaarkood saasay mutashadida uga hayeen kuwa dhexdhexaadka kuwa mutasahil wey saas wey marka imaamuxaakim xaggee soo galay mutasaahiliin fi tasxiix wey waa saxiix buu iska leeyahay raximahu allahu tacaala fa yenbaqii waxaa haboon buu leeyahay musanifka hadduu saa yahay sheekhu an yutatabaca in la raacraaco axaadiistiisa oo wayuxkama la xukumo calaa axaadiihi axaadiistiisa korkeeda bimaa yaliiqu waxa u haboon oo u dhigma oo u cunama bixaaliha xaalkeeda waxay u cunama in lagu xukumo inaadan dhihi un xaakim baa saxiixiisa ku sheegay xaakim baa yidhi waa saxiix unaadan la ordine soo qaad xadiidka sanadkiisana soo qaad qawaacidu culamaa aljarxi watacdiil u bandhig miisaankoodii saar meeshii markaa u liicda raaci ah, raggaan iyagaa soo qaad rijaasha ayadaa saaraysa muxuu ka yihi xaafid ibn xajar dahabi muxuu yihi falan muxuu yihi culama jarx maxay dheheen marka wadaha qaasi markay kuu soo baxdo in raggaasi rag saxiixa yihiin saxiix wey haddii rag xasan xasan hadduu daciif daciif saa ku xukun ee ha iska qaadanin buu kuleeyahay walaqad tatabacahu waxaa raaraacay adahabiyu alimaamu adahabi baa raacraacay axaadiistii xaakim mustadragiisa uu ku soo arooriyey xaakim baa ka daba tegey waxakama wuxuu ku xukumay calaa akthari axaadiidihi axaadiistiisa badankood bimaa yaliiqu wax u cunama bixaalihaa xaalka ay mudan yihiin wixii u cunamay ayuu ku xukumo saaray oo marka qaarkood xaaki saxaxahu alxaakim wa dahabi wuxuu leeyahy saxaxahu alxaakim wa dahabi haddii ko lagu yidhaahdo xadiidka inta badan waa saxiix inta badan waa sidaas ay isku raaceen labada imaam ayaguna de waa basharo mararka qaar way ka hasbaxdaa wuxuu dahabi ku raacay yay rag kale ka daba tageen oo albani rag baa ka daba tagay arkas wuxuu daciifinaya waa dhacdaa idan wax waa iska ijtihaadi walaqad tatabacahu dahabiyu baa raacraacay kitaabkiisii waxakama calى akthari axaadiiثi bima yaliiqu bxaaliha buu ku xukumay walaa yazaalu اlkitaabu kitaabka kama zuulaayo bxaajatin inuu u baahan yahay ilى tatabucin wa cinaayatin in weli la dabagalo oo cinaayo iyo ihtimaam gaara la siiyo oo rijaasha xaakim iyo dahabi aan lagu daynine weli in la dabagalo weli boos baa ka banaan bu kuleeyahy ninka waxa isku haya ha dabagalo xunbu kasoo saaray rag baa kasoo saaray nacam kitaabka koobaad ee saxiixa raggii shardistay ahaa waa almustadrak mustadrak alxaakim weeyaan ba kitaabka labaad saxiixu ibni xibaan wey ibni xibaan maxamed ibnu xibaan abu xaatim sheikhu khuraasaan baa la dhahaa maxamed ibnu xibaan abu xaatim saxiix buu leeyahy la saxiix ibnu xibaan la yihahdo hada alkitaabu kitaabkan tartiibuhu tartiibintiisu sida loo taxay mukhtaracun wax la samaystay waa nooc cusub oo musanifka iskale kitaabku ibdaac uu la yimid wey oo waxaan looga horeyni dariiqada uu alifay ee u tartiibiyey dariiqa la arkay maaha falaysa ma aha kitaabku murataban mid la tartiibiy cala alabwaab alabwaab alfikhiya laguma tartiibinin oo waxay kitaabu dahaara ahaa salaadii soonkii zakadii mucaamalaadkii ankixadii xuduudii jinaayaad gaar sida abwaab alfiqiya laguma alifin sida kutub umahati sita ay ku alifan tahay ila kutub umahati sita waa abwaab alfiqiya wey dahaara saasay u soconaysaa qaarkood dahaarada waxbay ka hormareen kitab aliiman qaar baa ka hormar qaar kitab asunna ka hormarin laakiin intaa muqadimaa la iska dhahaa wixii ka dambeeya kutub alfiqi bay ku soconayaan abwaab alfiqi ayay ku socon asagu marka calaa abwaab alfiqiya kuma soconin walaa cala almasaaniidina kuma soconin masaaniidda oo waa maxay in saxaabi walba axaadiistiisa uu gaar u aruuriyo biqadi nadari can almawduuc asagoo mawduuca ah, uu xadiidka ku saabsan yahy aan fiirinin abu hureyre intuu wariyey gaar iskuma keenin ibnu cabaas wuxuu wariy gaar masaaniidda saasa la dhahaa musnad axmed iyo sida ay ku socdaan waa sidaas dariiqaana ma raacin ee isaga dariiquu ikhtiraacday oo isaga samaystay oo uu ibtikaaroo bilowday dariiqaasu qaadaya sku khalda isag dhan sku dhexdhawalaqaya markii la yidhi maxaa waa seer asaga ka hadlay wuxuu yidhi waxaan rabaa in wax la xifdiyo haddaaban xadiidkan asaga madaan u yeelo abwaab ulfiqi aan u sameeyo ardaygasu iskaga jiifo intuu la soo boodu leh xadiis baarka ibnu xibaan ku sugan wuxuu ka hadlayaa weysaduu ka hadlaya wuduu ka hadlaya wuduu xagge ka hadlaya qasulwejhi buu ka hadlaya baabu qasulwejhi aartuntifaarisa saasaasaa dho oo baabu qasulwejhi arka safxada uu fiiriyo safxada ayada safxata khamsiin saan buu soo dhigay sabxa khamsiin baabu qasulwejhi waabatan dhag wax u akhrisan ma male waxaa ma baranayo sida qur qur'aanka o kalaan ka rabaa buu yiri kitaabka sheekhu awaase qur-aanka qur-aanka haddii aayad qur-aanka haddaan qur-aanka xifdisneen meesha ku jirta suurada ku jirta ma garan kartaa qur-aanka oo kaas waa isku waa ajzaa kadibna waa xisib kadibna haddana waa arbaac waa rubuc kadibna rubuci asaga aayado yaa koobay aayadaas marka haddaadan xifdisneyn meesha ay qur-aanka kaga jirto suuraddan ama aayad ma garanaysid ma saaran karti aayaddan wayse ka hadlaysaa wayse baab wayse doona ma dhigi kartaa ayaddan buyuuc bay ka hadlaysaa baabulbuyuc baa udan qurana ma dhigi karta waa maya ninkii xifdiye uma ayadda lasoo bixi kara mesha ku taalla kalasoo bixi kara saasoo kale wey marka wuxuu leeyahy aniga waa saasan lakbadda isu dhex qalday ninkii xifdiye ibn xibaan unba axaadiistiisa lasoo bixi kara bu kuleey santa waa ku saaran tahay haddii kalena saad u raadinaysa u tasafuxayso yaa gabalka kaa dhici ee hadba warqad u gedinayso marka wax tartiiba ah uu raacayo maba jirtaba musanifka raximah llahu tacaala walaa cala almasaaniidi walihada sidaa darteed asmaahu wuxuu u bixiyey kitaabka ataqaasiima walanwaaca buu bixiyey ataqaasiima qaybin qeyb walbana haddana walanwaaca noocdiisi leedahay kitaabkii buu qaybiyey qur-aanka sooma qaybsana juz buu qaybsan yahay intaasoo juz waay soddon juz juz walba meequu leeyahay laba xisib xisb walba meequu leeyahay sideed rubuc soo maa ya xisb walba afar rubuc afar rubuc buu leyahy sooma xisibkii juzkiina sideed rubuc rubuci sii hoosgal saas u socon aayad aayad ba marka daba tegi marka wuxuu leeyahy ataqaasiim qeybo axaadiis isku aruurin qeyb walba haddana anwaac saas isugu dhexdaadiyey marka kitaabkiisa wuxuu u bixiyey almusnad aلصaxiix calى الtaqaasiimi walanwaac cala ataqaasiima walanwaaca saas u bixiyey almusnad الصaxiix calى الtaqaasiima walanwaac magacaas u bixiyey wاlkashfu marka fayditaan can ilxadiidi xadiidka la faydo min kitaabihi laga soo bixiyo in la kashfiyo la helo can ilxadiidi xadiid min kitaabi ibni xibaan kitaabkiisa in xadiid laga soo baxsado haadaa ee kana casiirun waa adagyahay jiddan aad buu adagyahay in xadiid ibni xibaan ku sugan aad la soo baxdood hesho wax sahlan maaha musnadaadka ugu adag bu kasii daran yahayba haddii musnadka asagu raawi kastaba xadiistiisa unbaa meel isku keenay abu hurera oo kale keligii musnad axmed waxaa laga yaaba laba mujallad ama ka badan inuu soo inuu ku keeno laba mujalad xadiis abu hurera haddaad xadii marka abu hurera warinayo axmed baa msrdi hesho waa inaad abu hureera un xadiis dabado qabato ood ariso oo akriso nasiibka ma horbaad keeni doonta ma dhexda keeni doonta ma ka dambeyo noqon doonta warmaysid kalla ka kasii dariyayba abwaabna ugu hagaagi maysid asaanidna ugu hagaagi maysid marka wuxuu leeyahay walkashfu can hada alxadiid min kitaabi hada casiru casirun casirun dheh sama walkashfu fi an hada min kitaabi hada casirun waa culus yahay wey jiddan casirun ay casir waa adag yahay wey aad buu daran yahay waqad ratabahu bacdu lmutaakhiriin culamaau lmutaakhiriin qaar kamid ah ayaa tarjiibiyey ah, ninka la yidhaha cali bnu balemani alixsaan fi taqriib ibni xibaan waa kale alixsaan fi taqriib ibni xibaan waa kuwa abwaabta u sameeyey qaar baa abwaab u sameeyey abwaab fikiya bay keeneen axaadiistii inta dib ugu noqdeen yaa waxay israacsanaaba baab bay ka dhigeen baab baab baab baab sidii kutub lfiqi oo kale iyo axaadiis lfiqhiya oo kale qaarkoodna ma eh, waxay u sameeyeen cala alatraaf alciraaqi raximah llah xaafid alciraaqi asaga wuxuu sameeyey atraaf saxiix ibni xibaan atraaf xadiisti darafkiisa ah, haddaad maalan u baahato man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin ibnu xibaan aa ka soo saarato atraafti umaad fiirin uun inta u horeysa yuu farisa u sameeyey man yurid illah man yuridi man yuridi aw man yurid illah marka man yurid illah man yurid illah man yurid illah umad raaraadin toban labaatan maalgood man yurid illah inay kitaab ku jirto man yurid allahu bihi khayran bas safxadii buu kuu sheegay waa soo saaranaysaa alciraaqi waa fooda marka alimaam alxaafid ibn xajar asaguna wuxuu leeyahay kitaab la yihahdo itxaafu lmahara calى aطraafi alcashara itxaafu lmahara calى aطraafi alcashara toban kitaab iyo aطraaftooda o dhan isku keeno farisa u sameeyey aطraaftoodii ila kutub aطraaf kutub la yirahda jirte ah imaam mizi kitaab buu leeyahay kitaabkiisa la yirahdo tuxfat ashraaf tuxfat alashraaf waa aطraaftu ku alifay inta aطraaf darf darf xadii darf alxadiid marka ayadana wa iska saalantahay inaad hesho hadda bukhaariga oo kale oo asaga qudhigiisa kutubta ugu adag inaad xadiis ka soo saarataa culamada qaar baa faariso u sameeyey faarisadaa u sameeyey waxay u sameeyeen darafulxadiid iyo raawilxadiid darafulxadiid wa raawilxadiid xadiidka darafkiisii calaa dariiqati mucjam ama xuruuf abjadiya ama xuruuf lmacjam u sameeyey xarafkii baad soo qaraacaysa xarafka awelkiisii buu kuu sameeyey raawi wariyana waa ku hor yaallaa safxadiina waa ku hortaallaa bes waxaa kuu sahlan marka inaad ka soo saarato matnigii xadiiskaad raadinaysa wuxuu ku leeyahay darafu fulan saxaabi fulan juskaasuu ku qoran yahay safxadaasuna kaga jiraa safxadaas ayuuna kaga jiraa bas way ku sahlanta ah, eh, eh, sida hadda eh, daar kutub alcilmiya oo kale daar kutub alcilmiya fatxulbaariga mujalad laba mujalad wey xataa hal mujalad ma laba mujalad yuu faarisa ka dhigay marka banaanka bukhaari soo saarinta xadiiskiisa hadda wa iska sahlanta inaad hesho rawahu bukhaari xagee kaga yaala bukhaari halkaa maad u doonanaysaa marka raggaasaa ibn xibaan kitaabkiisii adkaa in lasoo saara xadiistiisii ciraaqi oo agga abwaab agga maaratay eh, atraafta iyo alxaafid ibn xajar oo ilaa toban kitaabba isku keenay iyo kuwa abwaab u sameeye sida ibn balbanigan oo kale abwaab bay u sameeyeen abwaab alfikiya kuwaasaa sahlay waqad ratabahu bacd mutakhirin cala alabwaabi iyo ku musanifka wa cala alatraafi wa cala alatraafi baad raacsanaysaa atraaftana kuwa ayagana keenayoo ciraaqi iyo xaafid ibn xajar ah, ayaguna atraaf bay ku keeneen wmusanifuhu mutasaahil martabada uu kaga jiro culama jir tacdiil ibn xibaan waxa weye waa mutasaahil fi lxukmi buu mutasaahil ku yahay xukumidda cala alxadiidi bisaxa xadiidka in saxa lagu xukumo xukunka asagaa mutasaahil buu ku yahay waa saxiix bu iska dhahaya laakinahu aqalu waa ka yaryahay tasaahulan xagga tasaahulka min alxaakim waa ka fudud waa ka hooseeya xaakim baa xagga tasaahulka ka daran ibn xibaan baa dhaama saas ku leeyahy saddex jim waxaa weeya saxiixa labaad saxiix ibnu khusayma weye sooma arki bukhaariya muslim ma dhex geliya bukhariya muslim waxaa laysa yidhi talaqat ilummatu bilqabuul laakiin ragga waa ladaba galay ah. nin walba waxaa weeyaan hum darajaat cinda allah dadku nin walba darajuu ilahi siiye subxaana wa tacala iyo martaba saxiix ibnu khusayma moxamed ibnu isxaaq ibnu khusaymat asulami anaysaburi shaafici ibnu khusayma isaguna waxaa la dhaha moxamed baa la dhahaa saddexda nin ba hadda aan soo maray maxay ka midaysan yihiin magacyahooda moxamed Ah, muxamed muxamed muxamed baa la dhaha aye moxamed bn isxaaq ibn khuseyma asulamiyi naysaburiyi shaaficiy w huwa huwa isaguna kitaabkiisa saxiix ibn khuseymada aclىa martabatan xagga martabada waa ka sareeya masaxiix ibn xibaan ibn xibaan saxiixiisi waa ka sareeya lishidati taxariihi dadaalkiisa daraan darteed aad ba ugu dadaalay taxari tahdiib iyo dadaal iyo wax badan ba ku bixiyey xataa inahu yatawaqaf wuxuuba ka istaagi fi tasxiixi inuu xadiidkan saxiix yeelo liadnaa kalaamin hadalka ogu yar ee fi lisnaadi sanadka ku jira sanadka xadiidka hadal yar oo la geliyay hadduu arko waa ka istaagaya rijaalu sanad sanadka xadiidka rag ah ku jira in yaroo hadaloo la geliyaba hadduu arko waa ka tawaqufi iska geliyo tigare maaha xataa inahu tawaqafa fi tasxiixi saxiyeelida liadnaa kalaamin hadalka oo u yar ee fi lisnaadi sanadka gudihiisa ku soo galay ayuu ga tawaqufaya ka bax marka taas almustakrajaatu cala saxiixayn mulxaqaatu saxiixi baan gelayna yaan ku jiraa marka saxiixi ka hadalnay kutubti laga alifay buu galay kutubta ayagaa laba muraba kama taagna saddexna waa laisku hayaa kutub waxaa jirta kale oo garab socota mustakrajaat baa la yihahda almustakrajaatu cala saxiixayn saxiixu lbukhaari iyo muslim yaa laga lunjeexay kutub kale oo saxiixahoo matniga ay iskaga mid yihiin laakiin sanadka ka yar duwan mustakraj ba marka la dhaha wasaa ku tacriifin doone maxaa la dhaha mustakraj mawduucu mustakraj mustakrajka aad maqlayso mawduuciisu waxaa weeye wuxuu ka hadlaa huwa an yaatiya almusanifu waa inuu nin musanifo ragga kutubta alifaya u imaado ilaa kitaabin kitaab buu u imaan min kutub alxadiidi kamida bukhaari oo kale u imaan inuu kutub alifu rabaa bukhaari oo kale u imaanaya fa yukhariju axaadiiahu axaadiistiisuu deena soo saari axaadiistii matnigeed buu la soo bixi sanadkiisee yeeli sanadka ma soo qaadanayo xagee ka keeni biasaniida asaaniid buu saaran linafsihi asaga naftiisa uu leeyahay min gayri dariiqi saaxiibi ilkitaab kitaabkii bukhaari ahaa ninkii iska lahaa oo bukhaari ah dariiqiisi iyo sanadkiisa sanad aan ahayn ayuu asaga ka saaranaya meeshan matni waan wada lena aniga bukhari isku matni baan ahay bu ku leey rijaasha waan kala leena markuu bukhari yihi xadathana cabdullaahi binu yuusuf atanisi u ku dhaho wuxuu dheh asagana xadathana alxumaydiy bu ku dhihi matnigaa laskugu imaan soo maart matnigaa laskugu imaan matnigi buu soo qaatay sanad bu asagana dul saartay marka ama bukhaari way sinaan karaan ama waxaa imaan karaa culuwi baa imaan kara oka isku garabadi meel baa laskugu imaani meel baa laskugu imaani huwa an yaatiya almusanifu waa inuu musanifka imaado musanif nin kitaab alifa la dhahaa ilaa kitaabin buu u imaan min kutub alxadiidi kamida bukhaari buu dooran maala muslim buu dooran fa yukhariجu axaadiiثahu axaadiistiisuu soo saaranaya biasaaniida buu kusoo saari linafsihi naftiisa uu leeyahay min gayri ariiqi saaxibi اlkitaabi kitaabka ninkii u saaxiibkaha ariiqiisa dariiqaan ahayn buuna qaadi fayجtamicu wuu kulmayaa macahu saaxibukitaabkii fi sheekhi buu ku kulmi asaga iyo saaxibulkitab waxay isku imanayaan sheekhi bay isku imanayaan isku sheekh bay noqdeen mathalan ama kana sheekh buu tirsaday kana sheekh sheekhi labaad baa iskugu imaaday aw man fawqahooda waa sidaas fi sheekhi bay iskugu imaan aw man fawqo bay isku imaanayan bukhaari bay mathalan aqraan yihiin ninkan asaga isku arday ahaayeen bukhaari a soo saama dhaha anigana saas sheekhaygu wey matrin waa wada leenahay kan sheekh buu yeeshay bukhaarina sheekh buu yeeshay sheekhu sheekhi baa la imaaday sheekii labaad ba lasku imaaday sidaasaa lasku imad matnigina hal buu noqonaya ba marka mustaqraj waad ogaatay marka mustaqraj waxaa la yirahdo waad garatay ashharu mustakhrajaat kutubta mustakhrajaadka la yiraahdo kuwa ugu mashhuur cala saxiixayn kuwa saxiixaynka mustakhrajaat cala saxiixayn bukhaari muslim lagu soo takhriijiyey kuwa ugu mashhuursan maxay yihiin ilaa saddex buu nooga sheegay ko almustakhraj liabi bakr ismaaciili kitaab buu leeyahay mustakhraj la yiraahdo cala lbukhaariyi buuna dul saaray mustakraj cala buhaari wey laba almustakraj liabi cawaanat asfirayini calaa muslim asagana mustakrajkiisa muslim kitaab muslim u tagay matnigiisu soo qaatay sanad buu ka saartay saddex almustakraj liabi nucaym alasbahani calaa kuli minhuma bukhaari iyo muslim labadaba u istikraajiyey labadaba matnigooda buu soo qaatay sanad asaga uu leeyahay meeshay iskugu imaadaan mualifka meeshay iskugu imaamadanba asagana sanadkiisa u kaxaystay saddexdaa kitaab baa mithaal ahaan musanifka noo siiyey kuwa ugu mashhuursan waaye marka su-aal baa jirta oo ah hal iltazama asxaabu lmustakhrajaat mustakhrajaadkaasi ragga saaxiibka ee kutubtaas ayagaa soo takhriijiyey mi asxaabtoodii ma laazimeen fiihaa kutubta mustakhrajaadka ay ku magacaabeen muwaafaqata saxiixayni in saxiixaynkii bukhaari iyo muslim ay waafaqaan ma laazimeen fil alfaadi xagga lafdiga matniga ma matnigii bukhaari iyo muslim ba mise xoogo macnahay iskaga mid yihiin oo meelaha qaar matniga u kala tegsan yihin lafdiga mase lafdiga waa iskaga mid ma islaazimiin arrintaa ayada inay lafdiga ku waafaqaan matnigii bukhaariiyo muslim wuxuu leeyay lam yaltazim musanifuuhaa bukhaari eh, musanifuuhaa musanifu lmustakhrijaat mustakhrajaadka kutubta la yidhaahdo raggii alifay mina laazimiin muwaafaqatahumaa inay bukhaari iyo muslim waafaqaan fil alfaadi lafdiga ku waafaqaan liannahum ayagu inamaa yaruuna waxay werinayaan un alalfaad alatii alfaadii wasalathum soo gaadhay min ariiqi shuyuukhihim sheekhyaalkoodii wadadoodii lafdigii kasoo gaaray bay wax ku warinayaane bukhaari iyo muslim midna uma yaala lafdigiisa hadday iswaafaaqaana fadaaka haddii kalena iyaga uma taalo lidalika saa darteed faqad xasala fiihaa waxaa dhacay oo la helay fiihaa fi lmustakhrajaat tafaawutun kalata qaliilun yar fi bacdi alalfaad in mustakhrajaadkii iyo kutubtii ay istikhraajisadeen asalka ahaa alfaad yar ay ku kala tagaan baa dhacday labada nin waa isku ardo bukhaari iyo ninkan kale waa isku sheekh laakiin ninkan isaga ah iyo labadooda lafdiga meela qaarkood yay ku kala tegi karaan midna riwaayatu bilmacna buu ku welin karaa midna lafdigii sheekhu soo qaadi karaa marka addi saa darteed kuma khasbana kuma khasbana inay raacaan kitaabka ay taqliidinayaan ama kitaabka ay sanadka saaranayaan a ah, matnigiisa inay raacaan kuma khasbana maxaa yeelay ninka mustakhrajka sheekh buu le sheekhiisa wuxuu kasoo maqliy lafdiga siduu oga soo maqlay unbu wax ku warin wa kadalika sidaasoo kale waxaa lamida ma akhrajahu lmualifuuna mualifiintii wax alifay waxay soo saareen alqudamaa hore culmadii hore ee muqadimiintaha fii tasaaniifihim ilmustaqila tasaaniiftoodii mustaqilkeeday gaar ay u alifteen ayaguna waa sidaas kale oo kuma khasbana inay xadiidkan ay warinayaan inay bukhaari iyo muslim oo kale lafdigooda inay waafaqaan kuma khasbana saas wey wakadalika sidii mustakhrajaadku ayna u iltizaamin in lafdigii bukhaari iyo muslim ay waafaqaan sida u iltizaamin oo iskugu laaziminin ya kadalika waxaa lamida ma akhrajahu lmualifuun mualifiintii waxaa lifay alqudamada hore fii tasaaniifihim kutubtooda ay lifeen almustaqila ee mustaqilkeed ila mustaqil waxaa loo leeyahay mukhtasar min kitaabin mudawal maaha mathalan hadda kita kutubta mukhtasaraadka bukhari mukhtasaraadka uu ley o kale ah, abu jamraha oo kale iyo tajriid sariixa oo kale jawharulbukhaariga oo kale kutubtan eh, mukhtasarka asalka ka ah matni lafdigii asalka waa inaad raacdo kama leexin kartid lafdigi siduu waa waa in u saarto lakin kitaab kitaab mustaqila ah hadduu yahay kutubta aad ka dhuxul qaadanayso lafdiga waad ka waafaqi kartaa mararka qaarkoodna inaad waafaqin baa laga yaaba marka haddaad arato raggan soo socda kutubtooda boqol kiiba boqol bukhaari muslim way waafaqeen ma dhihi kartid saasuu wakadalika ma akhrajahu mualifuna qudama fi tasaaniif mustaqila kalbayhaqiy baayaa lamid ahe eh. bayhaqi sunan buu leehy sunan albayhaqi walbagawiy kitaabkiisa noo imaan doona mxuu ahaa wuxuu noogu imaan doonaa markuu ka hadlaayo sixaaxa ka hadlaayo ayuu noogu imaan doonaaye kitaabkiisa eh, eh, eh, albaqawi wa iyo wixii shabaha oo kutub mustaqila la yimid qaa'iliina markay leeyihiin rawaahu albukhaariyu baa wariyey aw rawaahu muslimu baa wariyey markay leeyihiin faqad waqaca waxaa dhacay fii bacdihi bacdi alaxaadiid tafaawutun kala tagsanaan fi lmacna ay ku kala tagsan yihin wa fi alfaad macnigihii iyo lafdiga way bukhariga ku khilaafaya mararka qaar rawaahu bukhaari bay leeyihiin lafdigana isagaana bukhaari kuma qoro mid kaleo lamid aho xagga macnaha ama ziyaado la wata ama nusqaan wata ayaa lagu helaya marka fi lmacnaa wa fi lalfaadi iskuma waafaqsana famuraaduhu marka muraadkooda min qowli markay leeyihiin rawahu lbukhaari wa muslim markay leeyihiin waxay ula jeedaan annahumaa bukhaariya muslim rawayaa xadiidka way wariyeen way wariyeen aslow aslu xadiid xadiidkan asalkiisa bukhari buu kusugan yahy ah, bayhaqiba wuxuu ku le rawahu lbukhaari marka xadidkan hadaad bukhaari fiirisana boqol boqol ma waafaqsana laakiin wax macnihiisa lamida ama alfaadiisa qaar kamida ayaad bukhaari ugu tegi marka asalka xadiidkan bukhaariiyo muslim ba ku yaalaan buu ka wadaa ee ma aha in xadiidkan isagaa lafdigiisan iyo macnihiisuba bukhaariiyo muslim inuu ku yaalla macnaheeda ma aha ee iska jir buu kuleh ha iska jir haddaad maqasho bayhaqi wale rawa bukhaari ama baqawi wale rawa bukhaari ama muslim iska ilaali buu kuleh hal yajuusu ma banaan tahay an nanqula inaan naqlino on soo guurino minhaa mustakhrajaadkii xadiiثan xadiiث inaan kasoo guurino wanaczuu u tiirino ilayhima bukhaari muslim mustakrajaad saddexan hadda soo maray mathalan mustakraj labi bakr ismaaciili cala bukhaari xadiid ku yaalaan soo bixinay ma dhihi karaa rawahu lbukhaari ma noo banaanta inaan bukhaari u nisbeyno isagoo mustakraj ku yaala binaan calaa ma taqadam buu le musanifku markaan fiirino sidaan soo noo hornoo soo hormartay ee mustakrajku sidiisuba inuunan ahaynba mid ku laazimsan oo khasab ku ah inuu kitaabki aslka ah inuu waafaqo lafdan wmacna inu ku waafaqo inay laazim ahayn waan soo marray moogtahay marka wxuu le binaan calaa ma taqadam sidii noo hormartay haddaan ku socono ku dhisno falaa yajuuzu ma banaana lishaksin qofna an yanqula inuu soo guuriyo min almustakrajaat kutubta mustakrajaadka soo ogaatay awil kutub ilmadkuura ama kutubtii lasoo sheegay aanifa mar waa bayhaqi iyo baqawi kutubtoodee xadiidan inuu ka guuriyo ma banaana oo wayaquula uu yidhahdo rawaahu albukhaariyu oo muslim baa wariyey ila biaxadi amrayn laba amar ama laba xaala mooyeene laba xaalaad bukhaari iyo muslim u nisbeen kartaa kutub mustakrajada ka soo saartay ama ma ahe kutubtaasi kutub mustaqilkae ragga ay wariyeen bayhaqi iyo bakawi iyo xadiiskooda bukhaari iyo muslim toos oguma nisbeen kartid laba amar markii la helo mooyeene muxuu yihi labada amar an yuqaabila alxadiida biriwaayatihima inuu xadiidkan mustakhrajka ku jira ama bayhaqi iyo bakawi kutubtooda ku jira iyo keyrkooda kutubta mustaqilada inaad qaabiliso biriwaayatihima riwaayat albukhaari wa muslim baqawi baa kitab ku harata xadisu le rawa bukhari waa soo qaaday bukhari baad la tagtay bukhari markaad la tagtay matnigii baad qaaday kii bukharina waa isku fiirisay waa iswaafaqeen marka waad dhihi kartaa rawahu buhaari marka waad dhihi kartaa rawahu lbukhaari aw mase yaquula saaxiibu lmustakhrij mustakhraji qofkan mustakhrajka ahee axaadiistan bukhaari uu leeyahay sanad saartay inuuba yidhaahdo mooyeene awilmusanifu midkan musanifka ee bayhaqi iyo baqawi oo kale kutubta mustaqilada alifay inuuba dhaha mooyeene akhrajaahu bukhaariyo muslim baa xadiidka soo saaray bilafdihi lafdigeena kusoo saareen in ayaga dhahaan mooyeen hadduu markaa qofkii mustakhrajka ku yirahdo xadiidka bukhari muslim bihada lafdi buu ku sugan yahay adi marka waad dhigi karta rawahu bukhaari bayhaqi ba wuxuu ku yiri rawahu lbukhaariyu bilafdihi xadidka bukhari baa weriy bihada lafdi bu ku weriyey adi marka bayhaqi uma tiirinaysa waxaad ka dhigi kartaa rawahu bukhaari baa weriyey labada xaal haddii la helo labada xadiistan waa u tiirin kartaa bukhaari iyo muslim u tiirin kartaa ama haddii labadaas jirin muqaabalana maada samaynin raggii mustakrajaadka ama mualafaadka iska lahaana mayna sheegin lafdiga sidiisa inuu bukhaari muslim ugu yaalla mayna sheegin adi marka uma tiirin kartid laa yajuuzu laka caswu dalik leanna been bay noqonaysaa inaa u banaana fawaa'id lmustakrajaati cala saxiixayn maxaa laga faa'iidaysanayaa bukhaari baaban haysanaa midkan garab jeexayo maxaan ka faa'iidaysanaya ee mustakrajaadka la yihahdo fawaa'id lmustakrajaat kuwii lasoo saaray xadiisii lasoo saaray sanadna lagu saaray cala saxiixayn saxiixaynka korkooda axaadiis saxiixada korkeeda lasoo saartay matn sanad lasoo saartay lilmustakrajaati cala saxiixayn waxay leeyihiin fawaaidu fawaa'id bay leeyihiin kahiiratun fara badan tuqaaribu ku dhow alcashara toban faa'ido wax ku dhow ayaa laga faa'idaystaa mustakrajkan ciyaar maaha dakaraha suyuuطiyu baaba sheegay fi tadriibihi buu ku sheegay kitaabkiisa tadriibka la yihaahdo ya ee musطalaxa ah tadriiburaawi ayuu suyuudi ku sheegay raximah llah fawaa'ida mustakrajaadka wa ilayka ahamaha buu ku leeyahy ha oo imow inta ogu muhiimsan fawaaida ayada ee mustakrajaadka laga helo culuw isnaadi waxaa laga faaiday culuw isnaad musanifa almustakraji mustakrajka ninkan soo ninka alifay kitaabka mustakrajka ninka alifay low rawaa hadduu warin lahaa xadiidan xadiid min ariiqi lbukhaariyi bukhaari ariiqiisa hadduu ku warin lahaa mathala lawaqaca waxaa dhici lahaa anzala lawaqaca wuxuu dhici lahaa anzala mid ka hooseeya min aariiqi aladii wadadii rawaahu bihi fi mustakraj ku wariyey dariiqi mustaqraj ku wariyay dariiq ka hooseya ku dhici lahaa ninkan hadda kitaabka aal samaystay yidhi matnigan wada leenahay bukhaari an ku heshiino ana sanadkeygaan saaro ana sanadkaa saaro waan simanahay lahaa hadduu hadda damco inuu bukhaari uu wax ka wariyo dee ardaygii bukhaari buu noqon xadiidkii marka bukhaari uu nabiga alayh salaam saddex ka tirsan ee thulaathiyaadkaha kii mustakhrajkaha hadduu bukhaari ka wariyo rubaaciyaad buu ka noqon thulaathi iyo rubaacina waad artaa caaliya naazil thulaathiga ah caali ah rubaacigana waa naazil wahaakada khumaasigii iyo rubaacigii sidaasaa imaan lahayd meeshii marka uu bukhaari arday usii noqon lahaaye ariiqii ka dheeraan laheyd ayuu aayarta wuxuu samaynayaa isagii iyo bukhaari waaba siman yihiin sheekii bukhari baa srtas oga qaatay marka waa siman yihin saddex bay ka wada tirsadaan nabiga asagi aleyh isalaatu wasalaam culuwulisnaadna waa matlab ay culamaa lxadiid dalbi jireen wey aad bay u raadin jireen kulamaa qalala rijaalu sanad uu yaraado kulamaa qalla tawahum lkhata'i khata ah, tawahumka lama malayn karo sanadkan ragga warinaya inay khata ila bini waa khata khata kulamaa uu raggu yaryahay khata'un waa yaraan oo xadii sanadkii saddex qof ay warinayeen oo nabiga ka tirsanay fulan an fulan can rasuulilah saddex qof is iyo mid afar qof ay ku jiraan mid walbaba ixtimaalu khada mid walba waxaa saartaa nudqa ah ixtimaal khada hada yaxtamil an yaqda ixtimaal khada halaath saddex ixtimaal oo khada ah iyo afar ixtimaal khada kee sahlan salaasadaas sahlan saas ku le marka sidiisa culugul sanadku faidadiisu leeyahy waxaa kale dee kulamaa sanadka uu dheeraado khada uuna waa badan karaa khada uuna waa badan karaa nacam u badan karaa culuw isnaadi marka waa laga faa'idaystay lanna musanif almustakraji low rawaa xadid haduu weriyo min dariiqi lbukhaariyi ku wariyo maalan lawaqaca wuxuu dhici laha anzala mid ka hooseeya min adariiqi ladi wadadii rawaahu bihi uu ku wariyey fi lmustakraj dariiqii uu mustakraj ka wariyo dariiq ka hooseysa ku dhici laha haduu bukhari ka warin lahaa waa faa'idada koobaad faa'idada labaad ee mustakrajaadka laga fa'idaysta waxaa weeyaan aziyaadatu fi qadri saxiixi ah, waxaa ku jirta ziyaado fii qadri saxiix Ah, saxiixii qadarkiisii wax kala ziyaadsan baa laga ya mustakhrajka inuu keena ninkan isaga ehe bukhaari garab socda ee sanadkii un ay isku khilaafsan matniga waxaa laga yaaba matniga inuuna bukhaari ku raacin boqol kiiba boqol ee wax ku daraba ziyaadatu hiqa maqbuula saasay noqon marka ziyaado aan bukhaari ku oolin ama muslim ku oolin yaa mustakhrajka ku yaala aziyaadatu baa laga faa'iiday fii qadri saxiixi saxiixa qadarkiisii wax ku ziyaadiyey wadalika limaa yaqacu waxay ziyaadada ku iman limaa yaqacu min alfaadin zaa'ida alfaad zaa'idaah ayaa dhacaysa oo mustqradka laga heli watatimaad baa laga heli wa dhamaystir fi bacd اaxaadiiث axaadiista qaarkeed oo mustakrajaad ku jirta waxaa ku sugan tatima dhamaystir iyo faa'iido aan midkii asalka ah bukhaari aan ku sugnayn faaidadaasna waa laga helaa waa labo faaidada saddexaad ee mustakrajaadka laga hela waxaa weeye alquwaة bikahrati طruqi xadidka xadid qawi u noqonaya bukhaari keli hada la ag fadhiyo bukhaari xadiidkiisa waxa laga yaba inuu gariib yahayba laakiin haddii mustakraj isla xadiidka qariibka ee bukhaari u qrib ku wariyey ariiqiisi dariiq aan ahayn oo sanad kala wata matnigana isku mid yahay la helo wuxuu ka kor noqday irtaqaa min algurba ila alcaziiz ha qariibnimo intuu kor oga kaca noqday hadhow cinda tacaarudi bay hamarada soo bixi qariib iyo caziiz yaa fiican waa markay de isku dabaqa yihiin isku daraja iyo xagga quwada iyo sixada iskaga mid yihiin waxaa sii xoog badan saxiixa eh, casiiska xoog badan liannahu fi xaalati tacaarudi waxaa ismucaaraday oo isku dhacay xadiid ghariiba iyo xadiid casiisa kee la rajixi casiiskaa la rajixi liannahu gariibka wuxuuba kusoo boodiba shaad buuba kusoo boodiba mukhaalifat thiqa liman huwa arjaxu minhu baa lagu garaangarin soo maarti marka in dariiqan bukhaari dariiq kale oo mustakrajaada loo helo faa'iidadaasaan ka helnay alquwa xoog baa la helay bikahrati duruqi duruqdaa faraha badan daraaddeed iyo xadiidkii quwo ku yeeshay wa faa'idatuhaa quwadan maxaa laga faa'idaysan haddaad tidhaahdo atarjiixu waa laga faa'idaysan cinda almucaarada mucaarada markay timaado yaad ogaan doontaa saad ugu baxsani ah, markay mucaarada imaato bukhaari xadiidkiisii ku qoraa iyo mid waxaa isku dhacay kale oo dariiq kale ah muslim baa isku dhacay maalan oo isku dhaceen laba xadiis baa ismucaaraday ah, waa istacaarudeen waa la jamcin waayey naasikhii mansuuq ma jiro taarikh lama yaqaano xaalatu tarjiix baa la marka waa maraaxishta la qaada wey cinda tacaarud nusuus markay nusuusta ay ismucaarado waxaa isku daya inaad jamciso jamci baa kuu suuroobi waayey bal waxaad fiiri naasikh iyo mansuuq inuu jiro waad kala garan weyday mutaqadim iyo mutaakhir kii horrey kii dambeeyey waad kala garan weyday markaas waxaad aadaysaa xaalad kaloo la yidhaahdo atarjiix waad kala rajixi waxyaalaha wax lagu kala rajaxa marka waxaa kamid a ah, in dariiqna uu yahay qof kaliya u warinayo kuna uu farabadanya kafrada kamida ah marka dariiqii muslim ee keligii ahaa bukhaarina keligii baa ways hayeen mustakrajaadka u qayla darisatay warwax ma haysaan ha anaga haynaa leyi mustakhrajkii waxaa la helay sanad kale oo socdo oo matniga iskaga mid yihiin bukhaari bay isku darsadeen halkii baa lagu lagdekiyey qariibkaa soo maart halkaa marka warkii khilaafku wuu dhamaaday marka ninka hortaagnaay ku hay ana kanaan haystaa waad ka adkaatay dayib ma huwa almaxkuumu ma huwa almaxkuumu bisixatihi mima rawahu shaykhan waxaan maqalnaa bukhaari wuxuu wariyey kitaabkiisa waa saxiix muslimna waa saxiix baa lagu hayaa war saxiixa maxaa laga wadaa bukhaari waxa ku sugan dhan waa saxiix maxaa laga wadaa ma min dafa ilaa dafa min dafa ilaa dafa miya daftarka halka laga bilaabo min jildin ilaa jildin bukhaari jildigii kitabkiisa halka laga bilaabo ilaa halka inta udhexaysaa waxa ku jiroo dhan baa saxiixa maa laga wadaa maya maya warku ma aha sidaas ee warka warka leeyahy bukhaariiyo muslim baa wariya waa saxiix marka leeyahay waa kan warkeeda haddaad ogaan doontaa mar rabbina waxaana soo maray buu ku leeyahy ana albukhaariya bukhaariya wamusliman lam yudkhilaa inayna soo gelinin fii saxiixayhima labadooda kitaaba saxiixa ilaa maa saxa wax asaxay waxaanan inayna soo gelinin baan soo sheegnay wa ana alummata ummadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam talaqad inay ku kulantay kitaabayhimaa bukhaari muslim labadooda kitaab bilqabuuli aqbalitaan bay isku wada waafaqeen ku kulmeen oo waa wada aqbaleen saasaan soo maray ee famaa hiya alaxaadiidu almaxkuumu axaadiista la xukumay maxay tahay bisixataa inay sixo tahay ee ummaddana isku waafaqsan tahay qabuul ay ku qaadatay maxay tahay walatii talaqad halummatu ummaduba ay isku raacday bilqabuuli in la aqbalo maxay tahay yaa tura ya tura ee ya haadaa waa la yiri maxay kula tahay iska hadal culmada iska dhahaan luqa ya tura maxay kula maxaad u aragtaa wey ama ya haadaa karow jawaabtu waxaa weeye kule waljawaabu huwa ana maa rawayaahu waxay bukhaari iyo muslim soo wariyaan bilisnaadi اlmutasili sanad xiriirana ay ku soo wariyeen fahuwa midkaa unbaa keli ah almaxkuum midka la xukumay bisixati sixadiisa kan la xukumay midkaa wey mawduuciisa wixii waafaqsan mawduucu bukhaari muxuu yahay alaxaadiisu almutasila axaadiista mutasilada ee sanadka leh fulanu can fulan can fulan middaa wey midka mawduucu bukhari waxa kale waa muqadimaad iyo arar iyo mumahidaad iyo mutaabacaad iyo shawaahid iyo xoogow maaragtay fiqi uu ka faa'idaystay xadiidka iyo abwaabta u ka waxa kale wax saasa wey ee bukhaariga wuxuu u jeeda ee mustahdafka ee baytulqasiid uu toodanayo waa xadiista mutasilada wey sanadka kaa wey midka lagu leeyahay taxadiga lagu leeyahay wax ka soo saar wax ka soo saar wax daciifa ka soo saar ee bukhaari uu yahy waa saxiix midkaa wey ana maa rawayaahu bilisnaadi lmutasil waxay ku wariyeen fahuwa almaxkuumu bisixati midkaa wey wa ama maa xudifa wixiisa la xadfay min mabda'i sanadihi sanadka bilowgiisa wixii laga xadfayba raawin raawi baa laga xadfay aw akharu ama raawi ka badan baa laga xadfay wyusama waxaa lagu magacaabaa waxa sanadka awelkiisa laga xadfay almucalaqu mucalaq baa lagu magacaabaaye wahuwa mucalaqna fi lbukhaariyi bukhaari kaiir waa ku fara badanya dhor saddex boqol iyo waxbuu gaaraaye laakinahu mucalaqaatka bukhaari fii taraajimi labwaabi abwaabta tarjumadooda ku dhex jira wa muqadimaatiha abwaabta muqadimaatkeeda intaan xadiidkiiba la gaarin sanadkiisi ayuu hordhac u sheegaaye walaa yuujadu lama helo shayun shay oo minhu mucalaqaadka kamida fii sulbil abwaab albaabta sulbigooda iyo sulbulmawduuca mawduuca dhexdiisa sanadka mutasilkaha ah lagama helo albata si go-ane ama fii muslim muslimse falaysa fiihi mucalaqaat kuwaba jiraba min dalika mucalaqaadkaasi ilaa xadiidu waaxidu unbaa ku jira fii baabatayamuu ku keene lam yasiru uunan xiriirinin fii mawduucin aakhara meel kalena uunan ku xiriirin halkaasaa la hele fa xukmuhu wa amaa maa xudifa jawaabteeda waatan fa xukmuhu xukunkiisu kamaa yeli wey haddii aad aragto bukhaari iyo muslim marka le waa saxiix axaadiistooda waa axaadiista mutasilada sanadka leh amaa wixii sanadka awelkiisa la gooyo mucalaq baa la yidhaahdaa bukhaari waa ku badan tahay muslimna waa ku yar wixii sidaas ah xukunkiisa waa ka socda asule ah, xukunkiisa waa ka socda wama maa xudifa min mubtadi sanadihi isnaadihi sanadka bilowgiisa raawin baa laga xadfay aw akharu ka badan wa yusama sanadka awelkiisa la xadfay ama raawi ama ka badan waxaa lagu magacaabaa almucalaq baa la yidhahdaaye wuunoo imaan doonaa marka laga hadlaayo aqsaamu alkhabari biictibaari alqabuul waradiba kujira qabul ba kujira radiga markaan gaaro radiga radiga ah, markaan gaarno mucalaq iyo munqatic iyo mursal waxaasu imaan doona yaa imaan doone midka awelka sanad ka go-an sanadka awelkiisana waxaa nidhi waa xagga mualifka wax alifay ayaa awel sanad layihahda aslu sanadna xaggee weeye waa xagga saxaabiga ama muntaha muntaha sanad midka asaga awelka laga xadfay mucalaq baa la yidhahdaye wa mucalaqna fi lbukhaariyi kahiir waa ku fara yahay laakinahu ha badnaadee mucalaqa bukhaari fii taraajim abwaabi abwaabta taraajimtooda turjumada ayuu ku sheegaa wa muqadimada hore abwaabta ayuu ku sheegsheegaa sulbulmawduuc ma geliyo walaa yuujada lama helo shayun wax oo minhu mucalaqaad kamida fii sulbi abwaabi abwaabta gudahoodii iyo lafdhabarkii albata si go-an lagama helo matnigii intuu dhex galo oo kuu taxo mucalaq ma keeno marka hore wixii mucalaqa muqadimada iyo intuunan sanadki gelin ayuu kuu sheegsheegi ama fi muslim muslimse falaysa fiihi kumaba sugna min dalika mucalaq ilaa xadiidun waaxidun baa ku sugan fii baabi tayamum uu ku sugan yahay lam yasilu mana xiriirin fii mawduucin aakhar meel kale fa xukmuhu haddaba wixii sidaasoo mucalaqa oo sanadkiisi aan la tixin bukhaarina ku sugan xukunkiisu kamaa yeli waa sidan soo socota alif famaa kaana minhu bisiqati ljasmi waxaan u kala qaadaynaa wax siiqatuljasmi lagu wariyey iyo wax siiqatutamriid lagu wariyey siiqatuljasmi wixii lagu wariyo maxaa la dhaha siiqatuljasmi qaala waa gooye wuxuu yidhi wa amara wuxuu amray wadakara wuxuu sheegay wanahaa wuxuu reebay wa ila akhirih waa jasmi waay fa huwa midkaasi xukmun bisixatihi fa huwa xukima ah. waxaa lagu xukumay bisixati inuu saxiix yahay can ilmudaafi ilayhi midka loo idaafeeyey xaggiisa ah. wa ruwiya can abi hurayra baa la yiri cafwan eh, rawaa eh, dakara abu hurayra dakara ama qaala bukhaari ba wuxuu iska yiri qaala abu hurayra abu hurayra isagana waxaa udhexaysa ugu yaraan laba nin ee udhexaysa marka hadduu sidaa u jasmiyo qaala iyo dakara iyo nahaa iyo amara uu yidhaahdo waxaa lagu xukumi bisixatihi inuu saxiix yahay xadiidkaas can ilmudaaf iley ila abu hurayra saxiix wey marka abu hurayra warkaas si sax ku gaaray wixi uu sheegay markaas waa la aqbalaya ba wamaa lam yakun fiihi jasmun wixiise aan jasmi lahayn jami siqat ljami wixi aan ahayn waxaa la dhahaa siqatu tamriid baa la dhahaa siqatu jazmi iyo siqatu tamriid maa lam yakun fiihi jazmin maxaad ku magacaabi waa tamriid ka yurwa waxaa la weriyey yaa weriyey yaa yaqaana wayudkaru waxaa la sheegay wayuxkaa waxaa la xikaayooday waruwiya waxaa la weriyey wadukira waxaa la sheegay wax saasaa la yidhi waa siqa tamriid soo maarti war cad maaha oo go-an falaysa fiihi xukmu bisixatihi can mudaaf ilayh midka loo idaafeeye xaggiisa inuu ka ansaxay lama xukumaayo dacfi baa ku sugan wamaca dalika haba ahaado midaan la xukumaynin sixadiise maca dalika kolba hadduu bukhaari iyo muslim ku sugan yahay kuwa kale wuu dhaamaa falaysa fiihi xadiidun kuma sugna bukhaari waahin daciifkiisa uu aad yahay waah midka yan aad daciif ka u hawey daciif waahina ma liidkhaalihi soo gelintiisa daraaddeed buuna waahi u ahayn fi kitaabi musama kitaab saxiix lagu magacaabay buu kusoo arooriyey sidaa darteed dacfibaada dacfigiisa shadiid maaha dacfigiisa shadiid ma ayuu kuleeyahy marka u horeysa waxaad u kala qaybinaysaa waxa sanadkiisa aan taxnayn inuu yahay siiqatu ljasmi waa saxiix baa lagu xumbaariy haduu bukhari uu kusugan yahy in siiqatu tamriid lagu wariyey kadukira wa yuqaalu wayudkaru ila akhiri kaa aana daciif weeya lakin dacfigiisa waahi ma kolba haduu bukhari ku dhex sugan yahy saasuu ku ley musanifka maraatib saxiixa maraatibtiisu ka galaya mar rabbina saxiixii baa maraatib siile oo kala koreeya saxiixu lidaatihi asagoo ah iyo haddana maraatib kale leeyahay waxaan ku dhex jirna waa saxiixu lidaatihi mar rabbina waxaana soo maray ana bacda alculamaa culamada qaar kamida dakaruu inay sheegeen asaxa alasaniidi cindahum asaxu lasaniid inay sheegeen agtooda o idhaheen sanadka sanadyaha ugu asaxsan waan soo marray khilaafna uu dhex maray dhexdooda oo uu musanifka lahaa in laiskaba dhaafaa fiican laakiin culammadii hore waa ku tagtay marka waan soo marray midaas fa binaan calaa dalik marka inago ku soconna inay asaxu asaaniid ay jirto inaga u tanaasulaynoo ku soconnaa wa calaa tamakuni baaqi shuruudi sixa sixada shuruudeeda inteedii kale soo hadhayba inay si fiican u makansadeen ruwaadda yumkinu waxaa suuragala ah, inagoo saa ku xumbaanayno yumkin waxaa suuragala an ah, yuqaala in la yidhaahdo ina lilxadiidi saxiixi talaata maraatib inagoo kasoo qaadayna shuruudu sixa inay si fiican u makansadeen ruwaadda oo shuruuddii laga wada helay inagoo ictibaarayna oo fiirinayna yaa waxaan dhahaynaa xadiidka صaxiixa saddex buu qaybsamaa wa calىa tamakuni baaqi shuruudi sixati sixada shuruudeedii kalee soo hadhay inay si fiican loo makaansaday oo sixadaas qaarna sanadkay ku jirtaa baan shuruudda sixada qaarna matniga weeyaane hadda mathalan ashuduudu ashuduudu wاlcila ma aha min mawaadici sanad maaha matniga matniga ku dhacdaa matniga gashaa nacam marka arrinta haddaan halkaa ka fiirinno yumkin an yuqaal in la dhaha dhici karta ina lilxadiidi saxiix halaata maraatiba saddex martaba u leehay binisbati lirijaali isnaadi markaan fiirino sanadka ragga rijaasha sanadka ku jirta markaan fiirino saddex martabay noqon wa hadihi lmaraatibu saddexdaa maraatibna hiya sida soo socota wey alif fa aclaa maraatib iyo duuna dhalika iyo duuna dhalika saddexaas u qaybiyey martaba oo ugu horeysa oo asaxu lasaniid ah oo ama xadiid asaxu lasaniid lagu magacaabay martaba taa ka hooseysa martaba kasii hooseysa saddexaasay noqdeen fa aclaa maraatibihi saxiixa maraatibtiisa midda ugu sarraysa maa kaana marwiyan waa wixii lagu wariyey biisnaadin sanad min asaxi asaniid asaxi asaniid waa kaan soo marray mihaaladoodii waxaa kamid aha maalik can naafic can ibni cumar baa kamid ahaa waxaan aragnay xadiid sanadkiisa uu sidan ku socdo riwaayat maaliku can naafic can ibni cumar can rasul sal sl waxaan dhehaynaa asaxu saxiix ah, saxiixa midka ugu sarray martabada aclaa martaba fi saxi baan dhehaynaa martabada saxiixa ugu sarraysa aan dhehaynaa ba wa duuna dalika rutba midka mid ka hooseeyaa jira ma kaana marwiyan waa midkii la wariyey min ariiqi rijaalin rag dariiqood baa laga wariyey hum rijaashaasba adnaa ka hooseeya min rijaali isnaadi alawali sanadkaa hore ee acla asaaniid ah sanadkaasi ragga ku jira rag ka hooseeyaa werinaya ka riwaayati xamaad bnu salma can thaabit ibnu aslam albunaani can anas bni malik albasri riwaayata xamaadin ibnu salma can thaabitin can anasin riwaayada hadda markii loo fiiriyo raggaa hore malik can naafic can ibn cumar markii loo fiiriyo isku mid maaha isku mid maa raggaas ah, xamaad iyo malik isku mid maaha wuxuu ahaa thaabit ibnu aslam iyo naaficna isku mid maaha xagga martabada saxaabada de iyagu waa saxaabtii rasuulka sala allah aleh wasalam fiqiga iyo waxay kula tagsan yihin xagga xifdiga iyo laftirkooda oo anas iyo ibnu cumar ibnu cumar baa xadiid badnaa ibnu cumar yaa xadiid badnaaye marka riwaayata xamaad binu salama salamata binu dinaar baa la yihahday xamaad ibnu ziyaad ibnu dirhamna waa jira xamaad ibnu ziyaad ibnu dirham nin baa la weydiiya waxaa layihi xamaad ibnu salame iyo xamaad ibnu salama ibnu dinaar iyo xamaad ibnu zayd ibnu dirham koodee sareeya markaasu wuxuu yidhi ka ziyaarati dinaari cala dirhami dinaar iyo dirham kee sareeya dinaar ka sarreeya soo ma marka xamaad ibnu salam ibnu dinaar dinaar buu ku abtirsaday kana xamaad ibnu zayd ibnu dirham buu ku abtirsaday soo halkaa ka qaado marka wuxuu le sida dinaar iyo dirham ukala sareeyaan iyo xamaad ibnu zayd iyo xamaad bin slm ukala sareeyaan <clears throat> marka waa martabada labaad ee aclaa saxiix ka hooseysa martabada saddexaad waajib wa duna dalika rutba midkaa ku kasii hooseya xagga martabada maa kaana min riwaayatin wixii riwaayo ah riwaayati man qof riwaayadiis taxaqaqad fiihim ay ku cadaatay adnaa maa yasduqu calayhim wasfu thiqa adnaa maa yasduq waxa ugu yar ee uu ku rumoobo caleyh wasfi thiqa thiqo iyo m tacdiil wasfiga tacdiilka ee thiqada ah martabada ugu hooseysa wixii ku rumoobo oo lagu tilmaamo ninka ku sifaysan maraatib tacdiil maraatib liraa jirta waan arki doonaa maraatib tacdiil say u socoto way kala koreysaa tubaa dhexda waxaa jirta bd adnaa maraatib tacdiil maraatib tacdiil martabada ugu hooseysa raawiga lagu shaabadeeya lagu tilmaamaa xadiidkiisa martabada saddexaad ayuu gelaya wey martabada sadeaad buu geli ma kana min riwaayati min taxaqaqat riwaayati man qof riwaayadii taxaqaqada xaqiiqowday fiihi dhexdooda adnaa maa yasduq waxa ugu hooseeya ku rumooba caleyhim korkooda wasfu thiqati hiqa tilmaanteed ka riwaayati suhayl bin abi saalix can abihi can abi horeyra waxaa loo jeeda waa suhayl suhaylkaasaa marka la tacdiilinaayo martabada uga hooseyse tacdiilka ayuu helay martabada kore ee awthaqu iyo thiqatu mutqin iyo macarati fiqihi kada iyo xaafid xaakim iyo waxaa helin martaba hoose iska helay marka xadiidkiisa muxuu noqon martabada saddexaad buu galay marka suhayl ibn abi salix samaan an abi abu salix samaan can abi hurayrata radi allahu canhu wyltaxiqu marka maraatibta saxiixa saas u kala horeeyan bu kuleh wayaltaxiqu bihadihi tafaasiil tafaasiishan ayadaa waxaa haleeli taqsiimu lxadiidi xadiidka qeybintiisa asaxiixa ee saxiixa ilaa sabci maraatiba toddoba martaba in loo qaybiyo marka markaan sidaa aan rijaasha u kala qaybinay xadiidkiina toddoba martabuu noqonaya marka todoba martaba u soo geli ila sanadkii baan qaybinay raggii isaga ahaa ee sanadka ku jiray martabada la saaray iyo tacdiilkoodii qaadka qadarka u dhannaadaan iyay u kala sareeyaan u kala koreeyaan xadiistii marka laga hadlo duuduub ahaan todoba martabay noqon binaan calaa hadihi almaraatib alisnaadiya sanadkaas maraatibta ku sugan inagoo fiirinayno xadiidka toddoba martabuu noqday binisbati lilkutubi almarwiy marka la fiiriyo kutubta warinaysa fiihaa axaadiistaasi alkutub almarwiyi fiiha dalika alxadiidu Ah, xadiidka asagaa ah, kutubta werinaysa marka la fiirinayo toddoba martabo xadidku qaybsamaa wa hadihi lmaraatibu maraatibta toddobada hiya waaxid mutafaqa caleyhi lbukhaariy wa muslim wahu acla maraatib maraatibta xadiidka waa saxiix marka laleeyahay ugu sarraysa waa xadiidka mutafiqa ah bukhaari iyo muslim baa isku raacay ah, waa martabada ugu sarraysa leannahu rijaasha ay werinayaan ay isku raaceen ee shuruudoodii o dhan laga wada helay martabada ay taagan yihin baa aad u koraysa xadiidkooda marka saas u koreeya laba manfarada bihi bukhaariyu xadiidka uu bukhaari la keli noqday muslim uu kaga keli noqday midka bukhaari la keli noqda ka koreeya midka muslim saddex uma man farada bihi muslim waa martabada saddexaada ah, wuxuu muslim la keli noqdo afar uma maa kaana calaa shardihimaa bukhaari iyo muslim shardigooda wixii laga helay oo walam yukharija wayna soo saarin xadiid laga helay shuruudii bukhaari iyo muslim xadiid ku qaadan jireen ayaa laga helay laakiin mayna soo saarin saxiixooda kumayna soo saarin xaakim baa mustadrikiisa kusoo saaray martabada afaraad buu soo geli shan uma ma kaana wixii ahaada calaa shardi bukhaari bukhaari keligii shardiisa wax laga helay oo walam yukharijhu bukhaarina uu soo saarin lix uma ma kaana calaa shardi muslim muslim shardigiisa wixii laga helay oo walam yukharijhu muslimna uu kitaabkiisa kusoo saarin todoba uma maa saxa wixii asaxay cinda hayrihimaa bukhaari iyo muslim hayrkood agtooda oo min alaimati aimadii kale ah ka wax agtiisa ku noqday wa xibaan agtiisa wax ku noqday oo mima axaadiid ah lm ykun aan ahayn calى sharطihimaa bukhaari iyo muslim shardi wal aan waafaqsanayn aw calىa shardi waaxidi mid shardigiisna aan waafaqsanayn oo minhumaa bukhari muslim kamida wixii saxiix oo kale oo shard ayagana soo saarin shardi aan waafaqsanayn laakiin culimo kale ay kutubtooda kusoo saareen oo saxiixa iltizaamay ama saxiix shardistay sida ibnu khusaymi iyo ibnu xibaan iyo mustadrik axaakim iyo kuwaasaa ku xiga muqtabada todobaad mustadrik xaakim asaga wuxuu soo geli maa kaana calaa shardi bukhaari wa muslim wuu soo gelaya Eh, eh, qodobka saddex tobnaad wuxuu leeyahy shardu sheekhayn bukhaari iyo muslim markay axaadiidka soo saarayaan maxay shardisteen shuruudda ay shardisteen maxay tahay way leeyihin anaga ninkaan shardiga iyo shardiga iyo shardiga ka helno yaan xadiidkiisa soo qaadanaynaa shuruudda ay shardisteen maxay tahay wuxuu musanifka lam yufsixi shaykhaan bukhaari iyo muslim maynan cadayninba afka kumayna ballaarinin can shardin shardi sharadaahu ay shardisteen aw cayannaahu ama ay muujiyeen oo caddeeyeen ziyaadatan kana badan shardigaasoo ka ziyaadsan cala shuruudi almutafaqi calayha shuruuddii laisku waafaqsanaa fi saxiix xadiidka saxiixa shuruuddii loo shardiyay saxiixa shuruuddii saxiixan soo marray haddii shuruuddii saxiixan kusoo marray itisaalu sanad dabti cadaala cadamu shuduud walcilla shuruuddaa wax ka badan oo ka ziyaadsan inay bukhaari iyo muslim horta maynan caddaynin ha lam yufsixi shaykhaan can shardin shardi mayna cadaynin sharadahu ay shardisteen oo cayanaan ama ay cayineen oo magacaabeen ziyaadatan kaxaaluya mid ka ziyaadsan shardigaasi cala shuruudi lmutafaq calayha shuruuddii laisku waafaqay fi saxiixi saxiixa loo shardiyey laakina albaaxifiina culummada waxbaxdisa min alculamaa culamada kamida waxbaxdiya dahara lahum waxaa u muuqday min atatabuci markay raacraaceen caadada iyo dhaqanka bukhaari iyo muslim walistiqraa markay tiro koobeen liasaaliibihima bukhaari iyo muslim usluubkooda ay wax ku warinayaan markay tira koobeen ay raacraaceen maa danahu baaxidka wuxuu u maleeyey kullu mid kastoo minhum ayaa ka mid a annahu sharduhumaa bukhaari iyo muslim shardigooda inuu yahay waxay u maleeyeen ayay heleen aw shardi waaxidi mid shardigiis oo minhuma labadooda ka mid markay baxiyeen oo baarbaareen waxaa u muuqatay maa danahu baaxidku wuxuu u maleeyey kulu minhu mid kastoo kamida maaxidka wuxuu u maleeyey anahu shaygan uu helay inuu sharduhumaa bukhaariga muslim shardigooda yahay yaa u daahiray dahara waxaa u muuqday maa danahu kulu minhum anahu sharduhumaa yaa u muuqday aw dahara waxaa u daahiray maa danahu baaxidku wuxuu u maleeyey anahu shardu waaxidin mid shardigiis inuu yahay oo minha bukhari muslim kamida marka dadkay baaxiثiinta wax baarheen oo bukhaari qaabka wuxuu wado iyo ragga uu tix raacayo iyo qaabka usluubka uu raacay ay raaceen waxaa usoo soo muuqatay waxay isdhaheen alalahay waxan waa shardi bukhaari shuruudda u xadiis ku aqbalaa ama waa shardi muslim uu ku aqbalo ama waa shardi ay isku raacsan yihiin oo ka ziyaadsan shuruuddii xadiiska saxiixa loo shardinay xadiiska saxiixa shuruudda loo shardinay ka ziyaadsan bay heleen wuxuu leey wa axsanu maa qiila fi dalik waxa ay baaxihiintu ay odoraseen ay baaritaanka ku sameeyeen tira koobeen ay u maleeyeen in shardi bukhaari wa muslim ay tahay walow yana cadaynin be waxa ugu wanaagsane la sheegay waxaa weeyuu leeyahay ana almuraada bishardi shaykhayn bukhaari iyo muslim shardigooda waxaa loola jeeda o axadihima inuu yahay an yakuuna alxadiiثu marwiya min طariiqi rijaali اlkitaabayni aw axadihima maca muraacaati اlkayfiya alati iltazamaha shaykhan fi riwaayati canhu oka intaasay intaasay baaxiثiinta markay baaritaan badan sameeyeen oo اسluubka bukhaarي iyo اسluubka istiqrاc ay ku sameeyeen tatabc ay sameeyeen waxaa usoo baxday waxay isdhaheen aleelahi waa shardi ay bukhaari iyo muslim shardisteen fii istikraaji اxadiiثi صaxix xadis saxixa inay soo saartaan muxuu yahay an yakuuna اlxadiiث inuu yahay marwiya mid la wariyey min طariiqi rijaali اlkitaabeyn ah, labadaa kitaab rijaashooda wadadooda ow axadihima maca muraacati اlkayfiya ayadoo kayfiyadana la ilaalinayo alatii kayfiyadii iltizamaha shaykhaan sheekhaan ay laazimeen fi riwaayati welinta canhum xaggooda ay ka wariyeen ah, ragga ay ka wariyeen marka hadalka hadda waxay ka dhigan tahay un sida bukhaari iyo muslim ay wax u wariyeen in la laazimo umay ka dhagan tahay sidaa un marka shardi loo arkay inay tahay sida ayaga wax u qoreen ay u raaraaceen ay wax u maaratay aruuriyeen sidaasaa waxaa loo arkay inay shardiba tahayba oo maxay an yakuna alxadiidu marwiyan sida bukhari muslim ku socda maxay an yakuna alxadiidu inuu marwiyan mid la wariyey min dariiqi rijaali kitaabeyn labada kitaab rijaashooda wadadooda ow axada midkood maca muraacaati lkayfiya iyadoo ilaalinaya kayfiyada allati iltazamaha shaykhaan shaykhaan bukhaari muslim dariiqada ay laazimeen wixii la ilaalinaya fi riwaayati canhum ka laga warinayo laakiin wax cad maaha warkan shuruudda hadda sida uu kuusoo sheegay marka hore musanifka raximahullah shuruudda bukhaari iyo muslim saxiixooda ay u shardisteen waa kuwaan soo maray laakiin waa ku kala adag yihiin waa ku kala adag yihiin xagga mathalan marka laga hadlaayo raawi kasta inuu sheekhiisa ka wariyo bukhaari isaga wuxuu yiri alliqa baa shardi ah wlmushaafaha eh, liqa baa shardi ah muslimna wuxuu yiri almucaasara intaas kala tageen waxay kalaas kaga mid macnaa qowlihi muttafaqu alayhi muttafaqun calayhi baan maqalay ah, waa iswaafaqeen bukhari muslim waa iswaafaqay maxaa loola jeedaa idaa qaala culamaau lxadiid hadday dhahaan can xadiidin xadiid markay ka hadlaayeen muttafaqun calayhi waa laisku waafaqay korkiisa famuraaduhum waxay oola jeedaan culamaau lxadiid hadalkaas itifaqu shaykhayni labadii sheekh baa iswaafaqaa loo jeedaa e itifaaqu shaykhayni bukhaariiyo muslim iswaafaqidooda calaa sixati xadiidka inu saxiixa isku waafaqeen laa itifaaqu lumma lama jeedo ummaddii baa iswaafaqday lagama wado markay bukhaari iyo muslim iswaafaqeen ama kitaabkooda ay xadiista ku aruuriyeen ummaddii intay fiirisay ayay talaqat ilumma bilqabuul waa masale kale laakiin muttafaqun calayhigan lagu fasiri maayo ummaddii baa isku waafaqday looma jeedo ee waxaa loo jeedaa bukhaari muslim baa iswaafaqay ilaa ana ibna salaax ibnu salaax ninkii la dhihi jiray muqadimu lahaa kutubta musalax muqadimatu ibn salax ayaa la yidhahday ashahr qaala wuxuu yidhi laakin itifaaqa alummati ummadda iswaafaqideeda calayhi arrintaa isku waafaqday laazimu waa ka laazimaysaa laazimu min dalik arrinkaas ka laazimi waxaasilu minhu waana ka xasili hadday bukhaariy muslim iswaafaqaan maxaa ka laazimi ummaddina inay iswaafaqdo wixii bukhaariy muslim isku waafaqeen talaqat ilummatu bilqabuul ummadina qabuul bay ku qaadatay saasuu leeyahy marka laazimu malzuum wey laakin itafaqa aimatu waxay iswaafaqeen isku waafaqeen eh, eh, lakin itifaaqu ummati ummadda inay iswaafaqdo alayhi ala hada alxadiid mutafaqu alayhiga waxa xadiidkaas waafaqeen laazim waa ka laazima min dalik arrinkaas ka laazim waxasil minhu waana ka xasilaya ah. liitifaaqi ummati ummadda inay isku waafaqdaan noo hormartoon ogaanay calaa talaqii ma itafaqaa calayhi bilqabuul wixii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen ummadda inay qabuul ay kula kulanto arrintaana ay isku waafaqeen baan soo ogaanay liitifaaqi اlummati ummadda iswaafaqideeda ay isku waafaqeen cala atalaqi matafaqaa calayhi bilqabuul waxay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen bilqabuuli ayay ummadda iskugu raacday waxaa kaloo culammada ay ka hadlaan muttafaqun calayhina macno kalaa ku jira sax weeyaan bukhaari muslim baa isku waafaqaa laga wadaa lakin iswaafaqidda waase waxaad arkaysaa rawaahu lbukhaariy wa wuxuu leeyahy waxaad arkaysa wuxuu le mutafaqun calayhi oo bukhaari muslim baa la sheegay mutafaq la yiri farqi baa udhexeeya waxay leeyihin farqiga udhexeey waxaa weeyaan muttafaqun calayhida waxaa laga wadaa lafdan wa macnan xadiidka bukhari bay isku waafaqeen lafdan wa macnan bay isku waafaqeen lakin riwaya bukhari muslim hadii la yirahdo waxaa dhici karta in macnaha iskaga mid yihiin lakin lafdiga ku kala tegsan yihiin lafdiga ay ku kala tegsan yihin baa dhici karta marka muttafaqun calayhidaas macnaha gaarka ah ayuu wataa oo rawahu bukhari wa muslim muttafaq aleyh muttafaq aleyh kasi daqiiqsan yaa ka daqiiqsan oo muttafaqun caleyh waxa weye bukhari muslim lafdigan yaa isku raaceen wey ah, lafdigan iyo sanadkan isku waafaqeen hal yushtaradu fi saxiixi an yakuuna casiizan xadiidka saxiixa ah musanifka kitaabka waa kitaab cajiib ah waa sharax oo kale wey sharax oo kale wuxuu ka tegaya male wax allaala wuxuu ka tegiba maba jiraba marka wax alla wixii la sheegi lahaa ee culamada shuraxda ay sheegi lahayeen waxba u hambeenin ayuu banaanka noo soo dhigay khayr alla siiye wuxuu laha hal yushtaradu walidalika kitaabkan hadda ninka akhriya musalax wax ka maqama male wax ka maqan mulxaqaadkiiba xataa soo aruuriyey musalaxa ka baxsanaaba hal yushtaradu fi saxiixi saxiixa ma loo shardiyaa an yakuuna inuu noqdo casiizan casiiz ma loo shardiya oo yani casiiz waan soo ogaanay casiiz muxuu ahaa maa rawaahu ma ithnaan laba waxay wariyeen sameen oka yani sanadkii dabaqaadkiisii meesha ugu hooseysa laba waa inay tahay marka saxiixa shardigaas ma casiiz in laga helo ma shardi ba oo marka qariib looma ogola xadiidka inuu saxiix noqdo qariib looma ogola miya taasu ka hadlaya wuxuu le alqowlu saxiixu warka saxiixa ah anahu laa yushtaradu lama shardiyo fi lxadiidi saxiixi xadiidka saxiixa ah an yakuuna inuu ahaada casiizan casiiz lama shardiyo in sanadkiisa uu laba ugu yaraato lama shardiyo bimacnaa yani ugu yaraan laba qof inay yihiin bimacnaa an yakuuna lahu isnaadaan in laba sanad uu leeyahay xadiidkan isagaa meesha ugu yar shardi ma aha idin shardigeena waxa uu daliila waxaan hadda ka soo hadlaynay toddobadii martabo ee xadiidka saxiixa loo qeybiyey martabada ugu sarraysa maxay ahaayeen bukhaari iyo muslim waxay isku raaceen soo maaha waxaa ku xigay wixii bukhaari keligii uu soo saaray sooma aheen saa darteed wuxuu ku leeyahy liannahu yuujadu fi saxiixayn waxaa laga helay bukhaari iyo muslim wa gayrihima waxaa laga helay keyrkood axaadiisu baa laga helay saxiixatun saxiixaa wa hiya maca dalika ayadoo saxiixa macel haddana hariibatun hariiba axaadiis saxiixo hariiba bukhari muslim laga helay haddii marka casiiska laba qof ugu yaraa sanadka inay ku jiraan hadday shardi tahay dee bukhaariiyo muslim baa laga heli lahaa daciif bay noqon lahed axaadiis qariib ay soo saareen daciif baa noqon lahed daciifna ma ahe waa saxiix marka xadiis saxiixa oo qariiba oo bukhari muslim ku sugan ayaa la helay bale bukhaari kitaabka xadiidkiisa ugu horeeya inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidka ugu dambeeya ee kalimatani khafiifatani cala lisana xadii kalimatani khafiifatan ala thaqiilatan cala lisan xabiibatan liraxmaan subxana allah wabxamdi subxana allah alcadiim xadiiska ugu dambeeya bukhaari uu ku khatimay o kitabkiis ku dhameeyo wey labadaba qariib wey labadaba waxaad moodaa marka inuu risaalo diraayo oo uu leeyahay dad kale qariibku daciif buu keeni karaayo arrinta ayadaa kuqusqaado inuu leeyahay mooda ku qusqaado ah. laakiin alimaam axmed bin xambal wuxuu dhihi jiray ka fogaada qariibka ka fogaada fa ina mucdamuhaa manaakiir ayuu dhihi jiray badankood waa waxyaalo munkara waran dadka kaleba ayna la imaanin dadka hore sanadki rijaashi kaleba war ayna la imaanin keliya la soo istaagto xogowna ku jirtu dhihi jiray laakiin waa aqlabka waxaase iyadana cumuum ah lama camimi karo lama camimi karo aw daliila bukhaari muslim baa lagu arkay washtarada bacdu alculamaa culammada qaarkood baa waxay shardisteen dalika casiiznimada saxiixa waxay u shardisteen inuu xadiiska saxiix yahay in martabadiisa iyo sanadkiisa meesha ugu yar laba qof inay ku jirto ka caliyi ljubaayi baa kamid almuctazili waalxaakim inaysaabuuri baa kamida ah wa qowluhum hadalkoodaasi ishtiraadu lcasiizi lisaxiix loo shardiisto khilaafu ma itafaqat caleyhi lumma ummadda waxay isku waafaqday buu khilaafsan yahay lanna ummadda waxay isku waafaqday ma itafaqa bihi bukhaari wa muslim bukhaari muslim waxay isku waafaqeen talaqat ilummatu bilqabuul bukhaari iyo muslim waxaa lagu arkay axaadiid hariibah ayaa lagu arkay ah, inama acmaalu binyad ila bukhari muslim ladaba waa ku sugan yahay alxasan aha ya Ah. haweenaan dhaqaajinaan rabnaa lakin haddii waxaan arkaa yah waxaan isku ogaanaa yah kitaabka raacashadiina lagu hadlaynaya idinka maxaa haysan doorkiina awe ah, inaad raacataan waxaa mathalan kitaabkan saddex beri socdaaye maalmaha kale o dhan baa la rabaa inaad lasoo raacdo oo lasoo raacdo lasoo raajiyo lasoo akriyo saas darteed saddex beri hadduu yahay kitaabku waxa weliba laba maalmood weeyaan khamiis jumca weeyaan inta kale waxaa la rabaa in markaa haddii la badiya waa lasoo raacan karaa waqti baa loo haystaa saas darteed hadda kadib waan yarka kordhin doonaa insha allahu ogaada wallahu aclam billahi towfiq sala allahu wasalam ala nabiyina mxamed wala alih w sabi ajmaciin